bsm اllahi الرحmn الرaxيim bsmi اllahi الرaxmaan الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calى rasuuli اllahi waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii toddobaatanaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu dikri اlmustaxabi caqiba اlwudu su-aalka maynan ku joogin intaana cashir gudagelin marka laba masale aan baraarujiyo masalada koobaad xadiidkii cumaan ibni cafaan xalay markaynu soo maray riwaayadii xumraan xumraan ibnu abaan mowla cumaan xadaa abaa burdata fi hada اlmasjidi fii imrati bishrin baynu soo maray fii imrati bishr fii hada almasjid masjidka markaanu marayna ma aqaan carabka waxaa ku dhacay masjidunabowi miyaanu nidhi aan mse waana sheegi almuhim waxaan u qaatay inaan carabka ku dhufannay waa masjid الnabowi laakiin ma aha masjid الnabowi waxaa weeye haddaynan ku dhufanay carabka waa fiicannahay waa masjid اlbasra aw اlkuufa masjid اlbasra aw اlkuufa wey masjidku maxaa yeele bishriga meesha lagu sheegay baa wadaadkii umowiga ahaa weye bishr ibn marwaan bishr ibn marwaan ibn اlxakam ibn abilcaas ibn umaya ibn cabdishams ibn cabdimunaaf cabdulmalik ibn marwan walaalkii weeye cabdulmalik ibn marwan ninkaa taqaaneen walaalkii weeye marka wuxuu amiir ka ahaan jiray basra iyo kuufo labada magaaluu ka ahaa amiir iyo waali intuu walaalkii cabdulmalik muslimiinta haystay ee uu meesha ka talinayay qad istawaa bishrun cala alciraaqi min hayri sayfin walaa damin muhraaqi ninkii lagu halqabsan jiray istawa istawla u deliisheen ashaaciradu ninkii weeye amiirkii weeye marka masjidkan baan u jeedaa inuu yahay masjid eh, nabowi ma ama waa basro ama waa kuufo labadaa taas waa mid ishkaalka ee su ee masalada labaad een rabay inaan baraarujiyo qolyaha waxay busha ka keeneen xalay waxaynu soo marray fadlu lwuduu nawowi iyo khayrkii waxay tarjamaysteen baaba fadli lwuduu iyo salaada ka dambaysa fadligeeda kadibna waxay keeneen waxay meeshaa muslim keenay axaadiistii tilmaamaysay ninka weyse dhammaystiran weyse qaata kadibna salaad tukada in dembigiisa lagu dhaafayo hunaa marka ishkaal usuuli aa jira ishkaal usuuli aa jira marka ishkaalka usuuliga waxaa weeye almuratabu calaa amrayn laa yastalzimu taratuba axadihimaa biduuni اlaakhari ila bidaliil haddii fadli ama xugum laba shay lagu xidho labadii shay oon la wada helin ajirkii iyo fadligii la heli maayo matal haddaan ku idhahday hebel haduu garaabo oo markaad xaajada weyse uu ka garaabo ucdurdaar haddaan ku dhaho maxaa ka dhalanaysa ilaa uu xaajada ka garaabo inaan loo cudurdaarin xaajada weydii hadduu ka garaabo wax hebel hadduu maanta salaadaa tukado mised hebella uu ku tukado maxaan ku idhi toban kunoo shilin sii toban kunoo shilin hebel la siiyo maxaan ku xidhay laba shay inuu salaad tukado casara kuna tukado masjid jaamica masjidhebel ku tukado hadduu casarkii gurigiisa ku tukado lacagti ma leah ma laha soo ma hadduu casarkii uusan tukanin salaad kale uu masaajidka ku tukadana ayadna ma laha marka almuratabu calى majmuuci amrayni laa yastalzimu taratubahu calى axadihima ila bidaliili min khaarij macnaha marka waxaan uga jeednaa dembigii la dhaafayey maxaa lagu xidhay laba shay weyso la dhammaystiro kadibna la tukadaa salaad ayaa waxaa lagu xidhay in addoonkii loo dhaafo dembigiisii sakhaa'irta ah hadday sidaa tahay xadiidku see u noqon karaa daliil calaa fadli اlwuduu lianna dembigii baa loo dhaafaya ruuxa waxaa lagu xidhay laba shay inuu weyse qaato kadibna uu salaad raaciyo almuratabu calaa majmuuci amrayni oo salaad iyo weyse ah laa ystalzimu taratuba axadihimaa laa yaltazimu taratubahu calaa axadihima ila bidaliil idan jawaabtaas ishkaalka usuuliga marka jira jawaabtuna waxaa weeye kownu shayi juzan fii mucadamin wa daliilun calaa fadlihi kownu shayi juzan fii mucadamin fii muxtaramin fii dii sharafin waa daliil calaa annahu inuu yahay faadil yahay oo khayr badan yahay dembiga in la dhaafo soo fadli weyn ma aha dembiga in la dhaafay wuxuu ku disan yahay laba gabal marka waxay noqoto jus iyo gabal ka wixii lagu dhaafayey dembiga lagu dhaafayey marka haddaad qayb ka noqoto shay weyn taa waxay tusaysaa jusba iyo gabalba aad noqotay inaad fadli iyo sharaf iyo meeqaan leedahay ayib haddaana masjidkan wuxuu ku taagayan laba tiir tiir walba mundaan gooni uu leehay haddaba dembi wuxuu ku taagnaa laba tiir oo weyse iyo salaad ah mid walba iskiibuu fadli u leeyahay maadaama iyagoo wada socda dhaliyeen fadligaa weyn ay keeneen marka kownu shayu juzan fii mucadamin daliilu cala annahu mucadamun fi sharci wa faadilun fi sharci saasaa lagaga jawaabaya ishkaalka marka usuuliga inaan baraarujiyo waa rabay aan iskaga tagna insha allahu taala baabu dikri mustaxabi caqiba alwuduui wuxuu baab yahay dikriga la sunneeyo ee weysada kadib markaad weyse qaadato sidii ilaahay ku amra u weyse qaadato iyadoo faafahsanna way iman doontaaye inaad adkaar iyo duca sunna oo wanaagsan xadaanii muxamed bnu xaatim maymuun xadaana cabduraxmaan bnu mahday xadaana mucaawiyaة bnu saalix can rabiicata yacni bna yaziid can abi idriis alkhawlaani caaidullah baa magaciisa la yidhaahdaa min kibaar اtaabiciin caaidullah bni camr can cuqbata bni caamir aljuhani cuqbata bni caamir bni cabsin aljuhani aljuhani muslim wuxuu ku leeyahay labayo afariyo toban xadiid lahu fii saxiix muslim afariyo toban xadiid buu ku leeyahay arbacata cashar xadiian inaan horaan soo filaya waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim toddoba xadiid bukhaari wuxuu la hal xadiid idan haddii la yidhi afariyo toban xadiid ayuu muslim ku leeyahay toddobana waa isku waafaqeen bimacnaa muslim baa toddoba la goona awey toddobana bukhaari baa la wariya waa afariyo halna bukhaari baa gooni la'ah shan iyo toban xadiid buu saxiixaynka dhan ku leeyahay wadaadkaas cuqbat bnu caamir bnu cabsi aljuhani radi allahu tacaala canhu wuxuu geeriyooday konton hijrada konton hijrada ayuu geeriyooday dimishkuna ku dhintay kuna xabaalan yahay radi allahu tacaala canhu ardaa qaala saxaabigaa cafwan waxadaanii waxaa kaloo ii warramay buu idhi abu cumaan can jubayr nufayrin can cuqbata bni caamirin qaal meeshan aad baa loogu hardamaa waxadaanii xaggay ku cadfan tahay waxadaanii abu cumaan abu cali alhasaani aw aljayaani kitaabkiisa taqyiid lmushkil aad buu u sharxay isagaana ugu fiican ragga faahfaahiyey adile iyo xujaj nawowina intiibuu keenay waana dadaalay marka iska ogow marka waxaa weeye wadaadkaas mucaawi ibnu saalix ah xadiidkan iyo duruqdiisi iyo qaabka laiskugu khilaaf waxaanu ku faahfaahinay fii jaamici tirmidi fii jaamici tirmidi kitaab alwudu markaynu maraynay laakiin khulaasadu waxaa weeye wadaadka mucaawi ibnu saalix saddex taabici buu xadiidka ka qaataa labo hadda muslim ku gaabsada ka kale inaganaba daaya marka mucaawi ibnu saalix baa laba sheekh meesha ku leh sheekh waa rabiica bnu yaziid midna waa abu cumaan mucaaya bnu saalix can rabiicata bni yaziid can abidriis alkhawlaani can cuqbata bni caamir waa ariiq ariiq labaadna mucaawiya ku wariyo waa maxay waxadaanaa mucaaya bnu saalix xadaanii abu cumaan abu cumaan can jubayr bni nufayr can cuqbata bni caamir almihim laba taabici baa hadda xadiidka ka qaadanaya saxaabiga cuqba midna waa jubayr bn nufayr midna waa abidris alkhawlaani labadaa taabici mid walba arday baa ku fayshan abi idriis waxaa ku fayshan ninka la yidhaahdo rabiica ibnu yaziid jubayr ibnu fayrna waxaa ku faylay abu cumaan wadaadka la yidhaahdo abu cumaan iyo rabiicana hal arday baa ka wada qaadanaya oo la yidhaahdo mucaay ibnu saalix maaynu isfahnay hadhow intaad xawilataan igu soo celiya marka waa idaqaana hawlihiinna marka warka la sheegaya si fiican loo dhegaysto ayib abu cumaan waa la isku khilaafay alimaam abu daauud sunankiisaan ku marro wuxuu uhi waadunnuhu inuu yahay saciid ibnu hani waadunnuhu inuu yahay saciid bna hani fii sunan abu daud baynu ku marray dahabi wuxuu yidhi saciid ibnu hanina waa noqon karaa abu cumaan wadaadka loodhan jiray xariis ibnu cumaanna waa noqon karaa oo iq ah almihim labadaa wadaad baa laisku dul loo badan yahay yahay saciid ibnu hani saciid ibnu haani inuu yahay marka waa madaar xadii waa calaa iqa culays kuguma hayo ee iska ogow waxadaanii waa macطuufun calى rabiica waxadaanii waa macطuufan calىa rabiica ninka odhanhayana waa mucaawiyatu bnu saalix can cuqbata bni caamirin qaal kaanat calayna waxaa na saaraa ricaayat اlibili geela raacidiisa yacni saxaabadu waaga hore hadda hijrada cusbaa ee la tabar yaraa addoommo iyo gacanyare iyo lama haysaniyo shaqaale saxaabadu ayagaa marka ku kallaytami jiray geel iyo awrta inay raacaan oo la foofiyo kadib lasoo dheelmo intaad maqan marka saaxiibkaabaa sii joogo geela intii laisku dardarsadaa la raacahaya ninka maalinkaa raacay mooy ninka kalena xalqada rasuulku fadhii cilmigu sii qaban oo sii qaybahaya hadhow markuu yimaado cilmiga dhaafay baa loo meerin cashirkii saa baxay ilaa isagoo xoolo ku maqanaaye tiibuu saxaabigu ka hadlahaya dhibkaasaa cilmiga loo soo maray asagoo qoranoo si walbau daawacanna waa la baranaya hadda kaana calaynaa dushaada waxaa ahaa ricaayat libili geela inaan raacnoon dhaqaalayno fa jaaad waxaa timid nawbatii ama toogadayda ama moorgadaydi baa timid fa geeli baan soo dheelmay bicashiyin fa rawaxtuha geeli baan soo dheelmay weeye oo awrti iyo geeli bicashiyin nis dambe fiid ama galab baan soo dheelmay fadrabtu waxaan haleelay rasuul اla sl slam qaa'iman nabigoo taagan baan la kulmay yuxadiu الnaasa saxaabadana u warramayo cilmi baray faadragtu waxaan ka soo gaadhay min qawlihi nabiga weedhiisii baan ka soo gaadhay faadragtu qawlahu min qawlihi weye nabiga muxaadaradiisi baan soo gaadhay iyo wacdigiisi ka soo gaadhay laga bilaaba halkaas oo ah maa min muslimin muslim ma jiro yatawada weyse oo fa yuxsinu wuduu'ahu weysadida wanaajinaya uma intaa kadib yaquumu joogsanayo fayusalii racatayni tukanayo muqbilan baa fiicnaan lahayd laakiin muqbilun wahuwa muqbilun ba markaa iska dhahantay wa huwa muqbilun asagoo ku jeeda calayhima cala aragcatayni biqalbihi wa wajhi ninkii intuu si fiican u weyse qaata ee haddana ragcatayn tukada labadaa ragcadna qalbiga siiyo wey ile nin xawlen baa iska jira aggana xaggana shalleecaya marna dareerinaya marna xagga yani wahwa muqbilun niyada iyo qalbiga siiye wey calayhima cala ragcatayni biqalbihi laabtiisa iyo wajhi wejigiisaba ilaahayna aan ka leexanin oon gardaymoonin qalbigana ka khashuuca ilaa hadduu u muslim sidaa u weysaysto oo u tukada wajabad lahu ljanna jannadaa u waajibtay hada waa maslaةu wacdin weeye qaacidaةu ahli الsunna wاljamaca waa maxay aljamcu wmaa min wacdin ila lahu sharun wmaa min waciidin ila lahu sharun cinda ahli sunna iska ogow waciid soo arooray kitaabka ilaahay ku yimid ma jiro ilaa shardi buu leeyahay ninkii ilaahay u shariigyaa naar buu ku waarahayaa shardi bay leedahay hadduusan ka toobadkeenin ninkii nin dilaa asna naar buu ku waarahayaa hadduusan ka toobadkeenin kii sinaystaama wax dhac naar buu gelahayaa hadduusan ka toobadkeenin idan maa min waciidin ilaa lahu sharun ayb dunuubta kale haddaan loo shafaac qaadin haddaan rabbi cafiyin taxta almashii'a yani maa min waciidin ilaa lahu sharun ama towbo ama wixii raaca ee dunuubta lagu dhaafi jiraad garanaysaan wakadalika maa min wacdin yabo iyo ballanqaad ma jira alla ballanqaad ila walahu sharun wa hadduu islaamnimo ku dhinto wa hadduusan ridoobin wa haddaan camalkiisa la hoobinin wa haddii iska ogow idan waa jamcu bayna nusuus اlwaciidi nusuus اwacdi wajabad lahu اljanna marka waa baabkaa un baad marin iska ogow qaala wuxuu yidhi saxaabigii faqultu waxaan idhi maa ajwada haadihi bishaaradan maxaa ka qiimo badan ragcatayn ninkii tukada weyse qiimo badanna ku tukada qalbigana siiya gaardaymoonin khushuuca jannaa u waajibaysa alla wanaagsanaa buuri fa idaa qaa'ilun bayna yaday waaba nin hortayda taaganoo leh allatii qablaha ajwadu tii ka horraysaa ka qiimo badnayd ay ku dhaaftae ilaa saxaabigu tan uu la soo kulmay waadhi ka horraysay baa ka fiicnayd aduu intaan la soo koobsatay fa idaa qaa'ilun waa mid odhanaya oo bayna yadaya hortayada taagan oo yaquulu leh allatii qablaha ajwadu fa nadartu waan eegay ninkii igu horreeyey ile marka hore muusoo dhuganinba fa idaa huwa cumar ibnu baa fadhiya cumar bn khaaab iyo cuqbana geela iskugu jiro oo geela wada raacdaan way ku kallaytamaan maalinka cumar uu nagaaday ee cuqba geela uu raacay baa xisaabtu dhacday marka way ku dhaaftay wey cashirkaas ayib qaala wuxuu idhi qad ra'aytuka ji'ta aanifan cumar baa la hadlay saaxiibkii qad ra'aytuka waa ku arkahayay ji'ta aanifan hadda mar dhow yimid oo eegga soo galay qaala wuxuu tii ku dhaafta maxay waata dhegayso maa minkum min axadin yatawada'u fayubliqu aw fayusbiqu maa minkum min axadin axadin ka mid ma aha amid kama darsano ruux muslima oo yatawada'u weyse qaadanaya fa yubliqu ku xeeldheeraanaya aw fayusbiqu hayo oo ka bogonaya alwuduu'a weysada si fiicanoo la yaqaanoo gobanimo leh u weyse qaadanaya uma intaa kadib ashhadu an laa ilaaha illa allah waxaan qirayaa alla xaq lagu caabudoon alla ka ah inuusan jirin wa anna muxammadan mahadbadan ama la mahdiguna cabdullaahi addoonka rabbi uu yahay wa rasuuluhu addoonku diray ummadda inuu xaqa gaadhsiiyo ilaa addoon sidaa u weyse qaatay ducadana raaciya hadduu jiro futixat lahu abwaabu ljannati amaaniya tii hore maxay ahayd janna u waajibtay tan waa kasii qiimaba jannada sideedada albaababa loo furaya soo kacoo halkan ka gal iyo way kuu furan tahay saa doonta yeel way kala qiimo badan yihiin marka tanaa ka qiimo badan wey yadkhulu waa gelayaa min ayiha albaabkii shaa uu doono sideedda albaabkuu doonou ka gelahayaa وxadaثnaahu abu bakr bn abi shaybata qaal cafwan xadaثna zayd bn xubaab xadaثna mucaawiyaة bnu صaalixin can rabiicata bna yaziidi can abidriis alkhawlaaniy wa abi cumaana sooma aragta hadduu isku hagaajiyey inuu isku qabto sooma aragtid waa sida abi idriis cafan rabiicay wuxuu isku qabanaya waa abi cumaan ha u qaadan inuu ku cadfan yahay can abi idriis labtirkeedu ishkaal baa kugu iman karo waxaad u qaadan kartaa in waa abi cumaan uu ku cadfan yahay abu idriis kuma cadfano rabiicu ku cadfan yahay xadana mucaawiya bnu saalixin can rabiicata bna yaziida can abi idriis alkhawlaaniyi can cuqbata bnu caamir bay soo ahayd waxaad soo celin waxadaana mucaawiyat bnu saalix can abi cumaana can jubayr bni nufayrin bni maalikin alxadramiy can cuqbata bna caamir aljuhaniy radi allahu tacaala canh ana rasuul lah sal l slam qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi fadakara wuxuu sheegay milahu xadiidkii horeo koruu sheegay hayra hase ahaatee annahu qaala wuxuu ku daro oo yidhi marka qaale iyo fadakarada dambeeya iskale waa zayd ibnulxubaab zayd ibnulxubaab maxaa yeelay raawii hore ka waranhayay mucaawiya kumuu ahaa cabdiraxmaan mahdiy ayib annahu qaala man tawada'a ruuxii weyse qaato faqaala yidhahda ashhadu an laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah waa ziyaado E, ashhadu an laa ilaaha ila allah alla aan allahayn uusan jirin baan qirayaa waxdahu xaalo uu keligii yahay laa shariika lah axad walla wadaagana uusan jirin laa fi luluuhiyati walaa fi rububiyati ayib waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh waxaan kaloon qirayaa muxamadna inuu rasuulka ilah iyo addoonkiisii barakaysnaa ayib riwaayada tirmidi waad garanaysaan waxaa la socday allahuma jcalnii min atawbnajcalnii min almutahiriin baa la socota oo ku dari jiray tirmidi marka xadiidkan waa mafaariidi muslim bukhaari ma wariyo ducadan ayada ah ayib sunanka iyo waxaad ku arkaysaa iyo muslim baa wariya duca fadli badan oo qiimo badan wey adkaarta in la xifdiyo oo laga daba akhriyo marka la weyse qaato way qiimo badan tahay fadligaasaa lagu xidhay fuqaduna waxay leeyihin xataa qabayskaa lamida ilaa waa tahaaro haddaad janaaba ka qabaysato ama qabays waajiba aad qabaysato ood xadad kor yeesho waxaa weeye asqar ama ha noqdo ama akbare inaad ducada akhridaa wanaagsan qiyaasan cala alwuduu bijaamic ana kula mamx waa tahaaro weeye qiyaaskuna wuu galaa cibaadaadka fi اljuز'iyaati la fi اlusuul baabun fii wuduءi الnabiy nabiga weysadiisiibuu u baab yahay hadda intaas waxay ahayd fadligeedii iyo adabkeedii iyo arartii bay ahayd waa muqadimaad gogol dhig weeye muslim hawshaa wuxuu u soo waday hadduu bilaabaya qaabkii uu nabigu u weyse qaadan jiro faahfaasa xadaثanii moxamed bn صabax qaala xadaثana khaalid bn cabdillaahi اlwaasiti buu u jeedaa can camr ibn yaxya bni cumaaraة almaazini alansari can abi aabihi oo yaxya bni cumaarata bn abi xasan alansari ah can cabdillahi bni zayd xadiidkan cumdaha lagaga farxashaade can cabdillahi bni zayd bn caasim alansariy saxaabiga lahu fi saxiixina tamatu axaadiiث saxaabigan cabdullahi bnu zayd ibnu caasim alansaari sideed xadii buu ku leeyahay fi saxiixayn bukhaari iyo muslim sideedana waa isku waafaqeen bukhaari muslim waa isla wariyeen sideedaba waxay isdheeryihiin ma jiraan saxaabadii la laayay buu ku jiray maalinkii madiine la bannaystay ee lagu xadgudbay reer banu umaya ay ku ciyaareen magaalada nabi maxamed saxaabadii la dilay buu ku jiraa yowm alxara yowm ulxara ayaa la dilay wadaadka asaga ansaariga qiimaha badan ee xadiidka idiin warinaya lixdan iyo saddexda hijrada waad garanaysaan baylata kaanat lahu suxbatun saxaabi buuna ahaa mashhuuroo la yaqaanaha decaan ee waxaa weye ama arday yar baa loo warinhaya ama siday riwaayadu ku timid muslim ku keenay qaala wuxuu yidhi raawigu oo haddee wadaadkii ka qaadanaya saxaabigaoo yaxya bni cumaaro ah qiila lahu waxaa lagu yidhi saxaabiga cabdulahi bnu zayd ah ninkii saaxib اlaadaan ma aha kawa cabdulahi bnu zayd bn cabdirabbi cabdulahi bnu zayd bn cabdirabbi baa la yidhahda kan waa cabdulahi bnu zayd bn caasim alansaari ayib wadaadkaas saaxib اlaadaan laba xadiid basuba leehayba xadiiu اlaadaan iyo xadiid kale ayuu leehay ninkan laakiin axaadiis badan bu waxta ku yeeshay saxiixaynka kuwo kalena khaariji saxiixayn buu ku lehay qiila lahu waxaa lagu yihi tawada lanaa wuduu'a rasuuli اllaah noo weysayso weysadii nabigaoo kale tawada lanaa noo weyse qaado wuduuan bay ka dhigantao ka wuduui rasuulilaahi rasuulka ilahi weysadiiso kale ah fadaca waa yahay wuxuu codsaday biinaain weel biya ii keena buu faakfa'a waa hoobiyey minha ay min almiharati min alinaai minha waad ka garanaysaa wey lama soo sheegin laakiin maqaamkaad ku garan weelkay biyuhu ku jireen midharadii ama miida'adii midhara iyo miida'a weelasha ubada iyo kiliga laga weysa qaataa la yidhaahdaa ee biyaha aynu ku shubanno hadda innagu tuubo socotunbaynu barannay kili iyo ubba iyo quluc baa la wadan jiray oo weysada lagu shubto oo biyaha la ilaashado hadda idinku waxa weeye bad iyo tuubo ordaysay iyo shaawar baad barateen fa akfa'a waa hoobeeyey biyihiibuu shubay weeye minha min almiida'ati aw ilmidharati xaggee buu ku shubay calaa yadahi gacmihiisi yacanii jalamadkii ama kiligii miduusaa usoo qabtay gacmihiisa ku shubay oo soo foorariyey faqaslahumaa labadii gacmood buu dhaqay waa faraxashay alaaan saddex goor uma intaa kadib adhala yadahu gacantiisii buu geli oo maydhan xaggii geliyey weelkii uu ka weyse qaadanayay fastakhrajahaa biyihii buu kala soo baxay wey biyihii buu ka soo saaray famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxida dadka weysadaaan aqoonni hadda way ku dhib badan tahay inaad haafna afka ku qaadda haaf kale sanka sii mariso xariifni bay u baahan tahay haddii kale way kaa kala daadan ayib ama afkaa la tegi ama sankaad ku wada xaabin <laughs> laakiin markaad taqaano si qiyaasan baad u kala goynaysaa ayib hawsha wad garateen baru male faqasalahuma ثلاثة uma adkhala yadahu gacantiisi buu geliyey fi lmiida'ati aw midhara faاstakhrajaha kafkii buu la soo baxay faاstakhrajaha huna waa maxay ay اlqabda abdadii ama cantoobadii biyahad buu la soo baxay famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxidin hal sacab fafacala daalika arrinkaasuu yeelay aaaa goor saddex goor buu sandaarsaday oo u luqluqday wey hal gacan buuna isu marnay waana sida u fiican sida u fiican ee sunnada axaadiitu ay ku badan tahay wey fasliguna wuu bannaan yahay inaad kala goyso oo marka hore saddexda aad dhammayso afka kadibna sanka saddex gooni aad u qaadana way bannaan tahay alfasli baa le bayn almadmadati walistinshaaq in la israaciyo oo saf laga dhigana oo hal sacab laysu mariyo haddana sacab laysu mariyo haddana sacab laysu mariyana waa waa wasli baa la yidhaahdaa labadu way bannaan tahay wasliga inay jecel yihiin fuqahadu iyo ahluxadiidku badankood uma intaa kadib haddana adhala yaddow gacantiisii buu geliyey xaggee buu geliyey weelkii buu geliyey fastakhraja sacab biyuu la soo baxay wey faghasala wajahu alaaan wejigiisii buu maydhay saddex goor uma adhala yadahu fastakrajaha gacantiibuu la soo baxay gacantiibuu la soo baxay fastakrajaha ama gacantaad u celin ama waxaad u celinaysaa kafki ama eh, cafan qabdadii labadaas labada macnaba nawowi iyo khayrkii waxay u qurtubi gacanta gacanta wayna fiicanta in loo celiyo faqasala yadayhi gacmihiisii buu dhaqay ila almirfaqayn suxlada laga gaadho ilaadan waa laisku khilaafaa muran badan baa ka taagan ilaa fi lcarabiya inay haaya u badan tahay inay haaya noqoto shayga ka horeeya iyo ka dambeeya ay kala duwan yihiin waxay kole ku timaad sida ka qowlihi tacaala uma atimu siyaama ila lleyl uma atimu siyaama ila lleyl idan soon wuxuu dhacaa intay qorax soo jeedo mar hadduu gabal dhaco soon ma jiro marka ayada ah. idan ilaa wixii ka dambeeyey oo leylka ah iyo wixii ka horeeyey oo maalinka ah, ay kala duwan yihiin macnahaasay asal u badan tahay inay haayo noqoto kala saaraysa laba shay oo waxa ka horeeya wax ka dambeeya kala duwan yihiin bimacnaa macna way ku timaadaa markay bimacnaa maca ku timaado ma xaqiiqay ku tahay mise waa majaaz muran baa ka taagan walaa ta'kulu amwaalahum ilaa amwaalikum baa ka mid ah agoonta marka laga hadlaayay walaa taakulu amwaalahum ilaa ilaa hunaa macna waa maca amwaalihim maca amwaalikum cafwan xoolahoodii iyo kuwiinni hasku jabsaninaw bimacnaa macna way ku timaadaa ayb hunaa waxay ku timid baa laisku hayaa marka dagaal baa ka taagan qolyaa waxay leeyihiin ra'yi saddexaada ah. bimacnaa haaya yaa asalu ah macana way noqotaa qolyaa waxay leeyihiin ha degdegine qowl mufasila aynu keenno oo maxay tahay ilaa waxa ka dambeeyo iyo waxa ka horreeya hadday isku jinsi yihiin waxa ka dambeeya wuxuu ku xugmiya wixii ka horreeyo ilaa shayga ka dambeeyo iyo shayga ka horreeyaan isu eegaynaa ma isku mid ma isujinsiba hadday isujinsi yihiin maa bacda ilaa waa daakhilu fi ma qabla ila ka huna maya maca waxaa weeye waa isla dhaqa wey israaciya hakaa reebina ayb oo tanoo kale wey maxaa yeelay gacanta mirfiqa wixii ka horeeya iyo wixii ka horreya wixii ka dambeeyaba waa isla gacanta waa min jinsi maa qablahu idan mirfiq wuxuu gelayaa fi lmaqsuli qaybta la dhaqayuu gelayaa ayb faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila lmaraafiqi ma la yidhi mirfiq iyo suxulku waa nooc iyo qayb ka mid ah gacanta qaybtii hore la dhaqay buu lamid yaho marka waxaa waajiba weeye asagana in la dhaqo in la dhaqo ayb niman sidaasay maraanoo waxay dhaheen sidaas aan eegno hadday laakiin kala jinsi yihiinna isma gelayaan aan dhahno waad seed ogaateen uma atimu siyaama ila leyli baa la mid ah oo maxaa yeelay habeenkii kala duwan isku jinsina maaha isma gudagelayaan markaasoo kale waa laba kala xugum laakiin waxa ka dambeeya wax ka isku jinsi waa la israacinaya nimankaa tafsiilkaasay keen oona ku dagaalameen ibnu qayim baa ugu dagaalama ibnu taymiya hawshaa fafaahiya xaafidku waa u iishaa khadaabi waa waa fafaahiyaa luqawooyin badan baa difaaca fikirka isaga ah sawaabku laakiin waxaa weeye ilaa markay timaado bimacnaa macana ku xukumi maysid bimacnaa ku xukumi jinsi maa qablaha man bacdana isu eegi maysid waxaad eegaysaa adilat almaqaam alfaysalu waa qaraa'inu lmaqaam hada huwa sawaab ilaa asalkeedu haayay faa'iidaysaa haayada madaakhila mise waa khaarijo mise min jinsi maa qablaha waxaa lagu laaban aladila alkhaarijiya alqaraa'in almaqaamiya aw alxaaliya wax kala xukumaysa huna halkan oo kale waa maxay adiladii sunnada waxay tustay suxulku ama jiqilku inuu gelayo dhaqmaha oo la maydhayo nabiga cadday calayh salaatu wasalaam habeen uma atimu siyaama ila leylna shareecada caddaysay inay habeeniye maalin kala du ida aqbala leylu min haahuna waadbara nahaaru faqad afطara الsaa'il idan adila alkhaarijiya aw aladila almaqaamiya o qaraa'inta xaaliga ama lafdiga iyo siyaaqiya maqaamka loogu laaban macnahaasa sawaab ah haddii kale taxakum bay noqonaysaa aad iskaga dhegto haddii la dayn waayo oo qaraa'in almaqaam lagu kala bixi waayo ra'yiga mufasilka ahaa ee fiirinayey waxa ka dambeeya waxa ka horreya ma isku jinsi misagoo kale jinsi baa ugu ron waan isfaanaan u malaynaya aan iskaga tago faqasla yadayhi buu nabigu dhaqay ilaam ila almirfiqayn cafwan saxaabigu waa wisoo tilmaamaya hawsha saxaabiga cafan cuqbu ahaa ninki linoo tilmaanay maratayn iyo laba laba goor buu dhaqay u fiirsaada xubnihii qaybna saddex saddex buu soo dhaqay saxaabigu qaybna laba labuu dhaqay in la kala bedeli karo bannaanta oon lahayn ayaa meesha ku jira wejigaan hal mar dhaqayaa maalan gacmaha labaan dhaqahayaa lugahana waxaan ka dhigayaa saddex inaan isku seem ka dhigo oon saddex saddex ka dhigo ama laba laba ka dhigo ama aan halhal ka dhigana waa leehay inaan mushakal ka dhigana waan leehay dhib ma laha wey uma adhala waa geliyadw gacantiisibuu geliye weelkii fastakhraja gacantiibuu la soo baxay ama sacabkii biyahabu la soo baxay famasaa birasihi madaxiisibuu mariyey famasaxa birasihi madaxiibuu mariyey madaxa masaxiisu waa laysku hayaa fuqahadu maaakhidooda usuuligan kuu sheega furuucda fiqda ku mashquuli maayo annaga shaaficiya idina taageersan waxaan leenahay waxaa nugu filan bacda ara'si in la masaxo madaxa qayb ka ti haltin baa allah ka dhigo foodood saa allah ka dhigo maala timaha kuu shanlaysan xumood baa si fiican kuugu duuban waxaa diidanta hawshan intaad farqoyso baa sida adoo xoqanoo injir iska kicinaya saa leedahay leerastada inaad iska hadlaysaa diidantahay way bannaantaan nidhi qaacida usuuliyaan ka duullaa in badanna waa idiin soo sheegay mawaacidda ma qabataan wayna arkaaye alxukmu idaa culliqa bismin الحكم idaa culliqa bismin ow bimacnaa yuktafaa biaqali maa yantaliqu calayh اlism dhowr gorba qaacida idinsoo sheegay xukumka haddii lagu xidho magac ama macno lagu xidho waxa oogu yaree macnaha uu ku hirgelayaa kugu filan maxaa la sheegay wamsaxuba limasax falka oogu yaree waxba masaxda lagu odhan karo ayaa igu filan baan taagannahay alxukmu إda culliqa bsmin aw bimacnan yuktafa baqali maa yuطlaqu calayhi اlsm ya in laga kordhayna waajib ma ah in badan baan soo sheegay qawaaciddaas halkaasaan kadib masax baa ilaahay sheegay haddaan fooda taabto haddaan madaxa taabto haddaan halka taabto haddaan dhasada taabto maxaa la leeyahay waad masaxday waxbau mariyey wuu taabtaa yakfi baan taagana wadaaddaha naga soo horjeeda waxay dhaheen wadaadow qaacidalka annaga naga hooya oona taageeris oo waajibinaysa madaxoo dhan ba in la masaxo maxay tahay alxukmu idaa culliqa bicudwin istalzama kullahu wa jumlatahu xukumku haddii eh, cafwan xukumka haddii lagu xidho eh, cudw iyo xubin lagu xidho wuxuu keenayaa xubinkoo dhanba in la taabto xubinkoo dhanba in la taabto ayib madax baa la sheegay bay dhahen maalikiyo iyo ragga taageersan madax baa la sheegay wamsaxuu biru'uusikum madaxbaa madaxuna waa xubin la yaqaan waa intee waa inta tintu ay ku taallo intay tintu ku taallo dhan la masaxo waa waajib bay yidhahdeen alxukmu idaa culliqa bicudwin iqtadaa jumlatahu istalzama jumlatahu kullahu ninna wuxuu aaday masax iyo ficilkiibuu ku dhegay ninna muxuu fiiriyo xubinka la sheegay wamsaxu baa annagu kala sarbaxnay ninna muxuu kala sarbaxay rasigu kala sarbaxay fuqahadu markay niqaasho hayaan hamoodi niman bilaa isku dagaalamaya naska fahamkiisaa laysku hayaa nin walba baabbaa rabe oga furahaya allahuma calimu tawiil wafaqih fidiin weeye hunaa tawiil baa ka socda fahamkee naskaa laysku hayaa markaad fiirsa maalikiy xadii ayaa gar leh qiimo badana madax baa la sheegay carar madaxyaa ka dhaqaaqa ninka madaxa qaybtii taabta madax ma taabanine muxuu taabtay bacd aras ilaahin ru'uusakum buu idhi famasaxa ra'sahu ninkii qayb taabtay ma taabane bacda ra'si buu taabtay ayb bidaliil haddii la yidhi gacmaha dhaqa gacanta nuska dhiga le shaaficiyad gacmaha dhaqaso lama odhan hee aqalu yantaliqu calayhi اlguslu maa ku gaabsataan ood faraha dhaqdaan ood gacanta kale nuska dhigtaan xubin iyo xubin wey maxaa ku kala saarteen la socda min xayu daliil markaad hadda fiirsaan keedin la garle maalikiya iyo iyo nimankaas warkooda war saalan ma aha laakiin waxaan rabaa maaahidu inaad fahantaan hor itaallama hadda famasaxa bira'sihi faaqbala biyadayhi waadbara faaqbala waa la jeedsaday biyadayhi gacmihiisii oo qadaadku la aaday weeye saxaabiga markuu tilmaamayey waadbara waa soo celiyey hunaa marka idbaar iyo iqbaalku waa min almacaani idaafiya waxbaa la idaaf kolba makaanka wax ka bilaaban ama ku dhammaan buu ku xidhan yahay haddaad halkaa ka soo bilowdo aqbala weyn xagga haddaad ka noqoto markaad noqonaysana waa adbara wey haddaad halkan ka bilowdana aqbala weeye hadhowna waa adbara kolba waxay ku xidhantahay meeshaad ka bilowdo waxay u badan yihiin faaqbala waa madaxa fiidiisa faaqbala uma adbara hadday sidaa tahay meelku waxaa ku jira weeye taqdiim iyo taakhiir nimarcimi faaqbala waxaa laga loo jeedaa halkanuu ka soo bilaabay ila iqbaalku waa xaggee adbarana jaagada marka la aado weeye nin walba qaab udhigayaa sababku laakiin waxaa weeye famasaxa bimuqadami ra'sihi badaa bimuqadami rasi bay riwaayad ku asixeen fi saxiix ayib marka madaxa qaybta hore in laga bilaaba sawaaba riwaayadka sheegaya gadaal baa laga soo bilaaba kuliya dacfi baa ku jira fa aqbala biyadayhi gacmihiisii buu la qaabilo wajhadda hore madaxuu ka bilaabay kadibna jeegada danbuu la aaday wa adbara waana soo rogoo soo celiye wey uma intaa kadib hasala wuxuu dhaqay rijlahi labadiisa lugood ilal kacabayni aan qawyada laga gaadho waa nasun fi lmawduuc waa maxay saasuu nabigu u weysan jiray nabigu qaabku u weysan jiray buu saxaabigu tilmaamaya soo maaha idan ficilka nebi maxamed ee caddaynaya limujmalin waa yadulu cala اlwujuub hada huwa اraajix fi اlusuul falka suubanaha calayh الsalaaة wasalaam asalkiisu wujuub ma faa'iideeyo istixbaab iyo mashruuciyu faa'iideeya shaygu inuu sunno yahay ama bannaan yahay baa laga qaataa oo nabiga lagaga dayan karo falku sameeyo ila bidaliili takhsiis ila nabigu khasaais buu leeyahay laakiin hadduu falku caddaynayo xukun duuduuban oo qur-aanka lagu sheegay marka yadul cala اlwujuub saa darteed waxay dhan usuuliyiin bayaanu اlmujmali minhu bayaan اlmujmali minhu shayga mujmalka shayga caddaynaya mujmalka xukunkiisuu qaadan mujmalku hadduu waajib ahaa mubayinkuna muxuu noqonayaa waajib buu noqonayaa zaka bixiyaa la yidhi qaababka loo bixin lama sheegin nabigaa inoo fafaahiyey caddayntaa nabigu waa caddeeyey waa waajibatun ka wujuubi wujuubi zaka marka bayaanu اlmujmali minhu fi اlxukmi saasaa loo jeedaa idan soo lama dhihin dhaqa wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn baa la yidhi maxaa nas noqday hunaa waqsiluu weeye waarjulakum waxay ku cadfan tahay gacmaha dhaqa ee kuma cadfano madaxa masaxa uma qaala wuxuu uhi saxaabigii haakada kaana wuduءu rasuuli اlahi sal lay slam sidaa aan idinku weyse qaatay ayuu nabigu weyse qaadan jiray وxadaثnii alqاsim بن زكريa xadaثna khاld بن mhlد الطواني عan سulayman هو بن بilaal الmdني عan cmr بن yaحyى almاzini haddaynu soo maraynay bhada اsnaadi sanadkunu noogu tabiyo naxwahu xadiidkii oo kale walam yadkur laakiin asagu ma sheegin alkacbayni ma sheegin wuxuu ku gaabsaday uma qasla rijlayhi kacbayn xataa bas buu kala saaraya muslim ood aragtaan xadani isxaaq bn muusa alansaariyu xadana macan bn ciisa alqazaaz min abat الnaasi fi malik baa la yidhahda xadana malik bn anas can camr bn yaxya almaazini bihal isnaadi buu noogu tabiyey wa qaala wuxuuna yidhi wadaadkan dambe oo maalik ah maalik can camrin waxaa ka sii horeeyey sulayman bn bilaal can camrin yaa ka sii horeeyey khaalid bn abdlah alwasiti can camrin saddexdaa wadaadba marka can camrin kulligood qaala maali wuxuu yidhi asagu sanadkan dambe madmada wuu luqluqday wastanara aaaan saddex goor buuna sandaarsadoo luqluqday walam yaqul muusan dhihin maalik min kafin waaxida hal sacab buu kana sandaarsanaya kala luqluqanaya ma dhihina wuu kala intaa asagu muusan sheegin wazaada wuxuu ku daray bacda qowlihi faaqbala bihima waadbara wuxuu ku daray maalig markuu warinayay bada'a wuxuu ku bilaabay masaxa madaxa markuu masaxayay bimuqadami ra'sihi madaxiisa horaantiisa fowda ka bilaabay uma dahaba wuxuu la aaday bihimaa labada gacmood ilaa qafaau qadaadkiisa ama jeegadaa dambe uma raddahumaa waa soo celiyey xataa rajaca ku soo laabtay ila almakaani aladii bada'a minhu meeshuu ka bilaabay soo gaadhay wa hasala rijlayhi labada logoodna waa maydhay markuu madaxa masaxay kadib xadaana cabdiraxmaan ibn bishr alcabdiyu xadaana bahz ibn asad xadaana why bnu khaalid xadaana camr bnu yaxya whayba haddana raggi hore raacay khaalid bn cabdulahi alwasiti maalik yaa ka dambeeyey sulaym bn bilaal baa ka sii horeeyey una waxaa yimid marka whayb whayb bn khaalid xadaana camr bnu yaxya bimili snaadihim bimili isnaadihim ila jamaaco dhan bay ahaayeen daayey waqtasa alxadiia xadiidkii buu ka qiseeyey oo kaxeeye wey wasaaq alxadiia wahaybna wa qaala fiiha isagu wuxuu ku daray riwaayadiisii idan waa nin walba intuu xifdiy buu qabanaya wey su ururi riwaayaadka hadda markaad ururiso xadiis dhammaystiran iyo qiso kaamila ka soo bixi walidalika ay ka digeen muxadiثiintu alistidlaal biاlxadiiثi qabla jamci طuruqihi wa riwaayaatihi ma ogol way ka dagaalamaan lanna waxay leeyihin waad ku ciyaaraysaa nusuusta famadmada wuu luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastanara waa fiifsada wey min alaaثi harafaatin saddex sacab saddex darsiimo ta marka daahirkeed waxaad moodaa inay kala go yihiin baad moodaa nasna aha wa wuxuu yidhi aydan ku noqonaya famasaxa bira'sihi madaxiisiibuu masaxay buu i waymku warinay faaqbala bihi faaqbala waa la qaabilay bihi bilmasxi buu la qaabilay wa adbara waa la soo jeedsaday maratan waaxida hal mar faaqbala bihi masxaad u celinaysa ayib qaal baas wuxuu idhi markuu xadiidka amla calaya wahaybun wahayb baa ama ii yeedhiyey waxaad tidhaadaanba hada alxadiia meerin iyo yeedhin way kala tahay af soomaali meerin iyo yeedhin way kala tahay meerintu cashiraad dhigatoo kugu adag markaan kuu marya weeye oon fujiyo ood iga daba akhrido waa eh, yeedhintuna marka horeed dhiganaysaan ku yeedhin wad qori annaga saasaa usoo tuurahaya adna waad dhigaysa way kala duwan waa lai meeriyey iyo waa lai yeedhiyey anuu saasaan u kala aqaana kolle idinka idin taalla ayib so sidaa maaha sheekh irshaad niman baa laakiin meerin iyo yeedhin isku mid u taha ya yaasiin iyo yaasiin cigay ciidankiisi miyaha ciidankaas khayr wey khayr insha allah faqaala bas wuxuu uhi amla waa yeedhiyo weeye calaya wahaybun baa haada alxadiida ii yeedhiyo waan ka qortay asagaa dareeriye anna waa dhigan hayago wa qaala wahayb asna wuxuu yidhi amla calaya camr bnu yaxya baa ii yeedhi haada alxadiida maratan laba goor buu ii yeedhi hal xataa mar ma ah wuxuu kuu sheegaya nin walba suu ku qaatay xadiidka inuu min lafdi sheekh uu ka maqlay imlaan marka wijaadana ma aha kitaabana ma aha munaawalana ma aha ijaazana ma waa maay waa cardi xataa ma aha waa maxay waa aلsamaacu min lafdi shaykh xadaثna haaruun macruuf xa xadaثna haaruun bn saciid alayliyu laba haaruun wa abuطaahir axmed bn camri waad soo marteen in badan qaaluu jamaacadaas laba haaruun iyo abuطaahir xaadana bnu wahbin cabdullah ahbarnaa cam bnu xaari ibnu wahbi haddana raacay ariiq cusub midkaa cam bnu xaari almisri ana xabaan ibnu waasi xadaahu ana abaahu aabbihi oo waasica xadaa wuxuu u sheegay annahu samica cabdulahi bnu zayd inuu maqlay ibna caasim yadkuru sheegaya annahu ra'aa inuu arkay rasul sl l slam tawada'a u isa qaatay suubanaha oo famadmada luqluqday uma istanara fiifsaday istintaarku keligii haddii la sheego istinshaaqan hoostuu kaga necmaysan yahay hadda hore lama sheegin wadaadkii nicmatullaahi ah isagoo wardinhaya oo laa ilaaha ila allah laa ilaha illa ku ayaa layidhi maxamedun rasuululahi maa ku dartid hoostay kaga necmaysan tahay buu marka waxaa weeye haddaad istan shaqa maqasho waxaa hoosta kaga necmaysan istantara haddii istantara la sheegana istan shaqa hoosta kaga necmaysa waan isfaanano male uma istantara uma hasala waa dhaqay waja wejigiisibuu alaaan saddex goor buu dhaqay wayadahu lyumna gacanta midig buu nabigu maydhay alaaan saddex goor wlukhraa tii bidixina alaaan saddex goor wamasaxa bira'sihi madaxiisina wuxuu suubanuhu mariyey bimaa'in biyo hayra fadli yadihi wa fii riwaaya bimaain hayri fadli yadayhi bimaain biyu ku masaxay hayra fadli yadayhi gacmihiisa wixii ka soo haray aan ahayn qoyaanka hore gacmaha ku yaalay biyo aan ahaynoo cusub buu ila markaad wejiga dhaqdo ood gacmaha dhaqdo biyihii horaa ka qoyan kuwii hore base muusan marinin way madaxee biyo cusubbu yuu mariyey wayse bannaantahay in lagu gaabsado bal qoyaan ku yaalla gacmahaada inaad madaxa mariso way bannaantahay laakiin waysada dhammaystira nabiga laga hayo sidan wey wamasaxa bira'si bimaa'in hayra fadli yadihi gacantiisa hadhaaga ku hadha aan wa hasala rijlayhi buu dhaqay xataa anqaahuma ilaa uu nadiifiyey xataa anqaahuma yuu maydhay nabigu qaala abu aahir wuxuu yidhi xadaana bnu wahbin can camn xaari muslim wuxuu le la soco hadda hawlaan soo raaciyaa ku khaldami wadaadii hore oo dhan waxay yidhaahdeen labadii haaruun haaruun ibn macruuf iyo haaruun ibn saciid waxay yidhahdeen can ibni wahbin bay yidhahdeen can ibni wahbin can camn bn xaari saasay ku wariyeen wey ama abu aahir wuxuu yidhi xadaana ibnu wahbin intaasuu raba inu kala saara imaamku ayb ninka muxadidkaa ah een mudaliska ahaynna cancanatu waa maxmuulatun cala asamaaci muxadidka aan mudaliska ahayn hadduu sidiisuba can yidhaahdo waxaa lagu xambaaraa maxmuulatun cala asamaci walitisaal ilaa ay cadaato inqitaac taa waa masalo kadalika cancanatu lmudalisi fi اsaxiixayn waa maxmuulatun cala alitisaal wasamac iska ogow lanna baxdi gooni ah iyo taxqiiq gooni ay ku leeyihin meeshaan ah. marka si guud cancanatu hayr اlmudalisi hayr اlmudalisi waa maxmuulatun cala الsamac wاlitiصaal xataa yahbuta alinqiطaacu wa cadam الsamac ama cancanatu اlmudalisi fi صaxiix waxaan ku xambaaraynaa cala اlitiصaali wالsamac xusnan lidanni biصaxiixayn iyo iyagoo aqoon gooniya fannaga u leh xagna shardiyey inaysan ka warinin sanad munqaطic aysan warinin ayb allaahuma in markaa sanad khaasa u xukun gooni ku sugnaada mooye iyadoo sidaa tahay haddana imaamku wuxuu rabaa inuu kala saa nin walba hawshiisii uu gooni kugu sheego baabulitaari fi lstinhaari wlstijmaar wuxuu baab yahay baabulitaar in witri laga dhiga tira mutaxan ama tiri kasiya waxa u taqaanaan tira isdheer tira isdheer oon dhaban ahayn tiradu waa saddex qaybood dhaban iyo tira mutaxan iyo tira kisi ah carabtuna cadad zawja iyo cadad awali iyo fardi bay u yaqaanaan cadad fardi ah ayib marka tiro eh, dhaban hadda waa laba iyo afaroo kale laba iyo afaroo kale eh, tirada eh, kisiga kisiga ana waa hal iyo saddex midda midda mutaxan baa ahayd midda aan wax yeeshow halka ahayd ya tirada mutaxan mahal bay ahayd ayb almuhim yaan idinku wareerinna weeyaan wixii si islaag u qaybsamana waa tiro dhaban ah shafci weeye wixii kalena ba waa iska tiraadaan tira isdheer un kisi iyo mutaxan kala duwan yihin sheekh xilli kalan kood hadli doonaa waa saddex hadda laakiin waqtiga ma hayo laakiin dadka badankood labay u yihiin i stinaari sandaarsiga iyo wlstijmaari dhagax ku istijaysiga markaad dhagax iyo tiish iyo waxaan biyahan isticmaalayso tira isdheer baa la oo u yaraan saddex ah u yaraan saddex xadiidka salmaan baa iman doona inuu nabigu faray haddii dhagax lagu istijaysanaya wa anlaa nastanjiya biaqala min alaaati axjaar ayb xadaanaa qutaybatu bnu saciidin wa camru naaqid camru naaqid waa soo martay camr mamed ومحمد عبد الله نمير جميعا si wada jira can بن عuyaynة سفyاan أbu محamed الهiلاaلي قال qتayb wuxuu yhi an kala saara bu muslim ku leeyahay qutaybi wuxuu isku qabtay camr الناaqid iyo moxamed عبd لله بن نمير saddex wadaad جamيiعا can بن عuyaynة laakiin nin ka mida wuxuu hi xadaثna سفyاan waa kuma qaala qutaybaةu xadaثna سفyاan labada wadaadna waxay dhaheen xadaثna can بن عuyayنة سفyaan xataa maysan dhin magaciisa mays sheegine can بن cuyayna yidhahdeen can abi الزinaad magacii baad tidhahdeen cabdulahi bn dakwaan can ilacraj asna magacii cabdiramaan hurmus bdiamaan bn hurmus an abi hurata min asax asaniid baa sanadkan lagu tiriya waad ogtihiin can abi hurata radi allahu tacaala canhu yabluqa isagoo la gaadhayaa bihi xadiidkan annabi nabiga gaadhsiinay yabluqu iyo yarfacu yanmi iyo waa maxay waa siyaq lirafci اlxadiidi waiisaalihi ila rasul sal slam qaala nabi wuxu uhi ida stajmara axadukum midkiin hadduu dhagaxyaysto istijmaarku min aljimaar dhagaxa yaryarka ah ee lagu istijeystaa lagu darab yeeshaa la yidhahdaa jimaarka xaggana aad ku tuurataan buuraha yararka ee saddexda ah ym yom alxaj alabar ama ayaamu mina waad garanaysaan ayb ayaamu eh, naxriga wixii ka dambeeya idan ida stajmara axadukum midkiin hadduu darab yeesho ama dhagaxyaysto oo dhagax isticmaala biyo isticmaalaynin falyastajmir witran tira isdheer ha ku darab yeesho tira isdheer hal dhagax miyaa mise waa saddex saddex wey witr haddii la waa ixtimaalaa saddexna waa ixtimaalaa iyo wixii ka badan laakiin saddex weeye nusuustu caddaysay wa anlaa nastanjiya biaqalla min alaati axjaar annagu marka waxaan idhi ma haddaannu waxaan idhi wadaado ma macnaha naska ayaannu qabsannaa mise lafdigaan raacnaa muraacaatu almacaani wa tibaacu alalfaad baa qaacidadan la yidhaahdaa wuxuu lafdigu fiirinhayaa nina macnahayo nuxurka haddaad macnaha eegto waxaa loo jeedaa saddex masax dhagax walba hal mar baa meesha la mariyaawo dhagax walba hal mar meesha lagu tiraa mid labaad baa lagu tiraa mid saddexaad baa lagu tiraa nadiif bay noqonaysa dhagax weyn oo akoomaysa haddaan helo oo saddex geeslaa ah, oon asaga qaybsado marna aan dhankan mariyo marna dhan aan u rogo haddana dhan aan u rogo maxaan la imid waa saddex goor masaxay meeshii saddex dhagax istimcaale ka dhigan tahay macnaha ictibaarinno waa aa masaxaad baa la rabaa weeye walow bixajarin waaxid haddaad lafdiga raacdana wa anlaa nastajiya biaqala min alaai axjaar idan asal waxaa weeye itibaacu lafdi lafdiga in la raacaa waajiba ilaa uu kaa noqdo jumuud daahiri ah jumuud daahiri hadduu kaa noqdo waa ba'naan marka farqun bayna daahiriyati aljaamida iyo qolyaha u dhaxeeya ee nusuustiiba diidaya farqun bayna aljumuudi wa bayna aljuxuud naska inaad inkirto iyo inaad ku qallafto oo waxaan hataa macnihii shareecada iyo ruuxdii shareecadaba ka baxsan la soo istaagto farqi baa u dhexeeya waana ariiqat lfuqaha sida sawaabka waidaa tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qadanayana falyajcal ha yeelo fii anfi sankiisa maaan biyo ha geliyo uma liyantair ha fiibsado wey biyaha iska soo daadiyo biyaha marka lagu luqluqanayo sida loo badanyayo markaad luuqato waa inaad iska tufto tufida la tufayo ma qayb ka mida ah luqluqashadiibaa mise inaanta afka ku luqluqdo aan la qab weyso waa suuragal haddaa intaan luqluqdo aan diron dhunjiye ka warramo oonan soo tufin ya hadda wasaqii hubbal rabe in laska soo saaray xaggeed wuxuu usii usii laqaysaa ayib almuhim waxaa weeye luqluqasho la sheego cinda alcarab waxaa weeye intaad luqasho wx inaad tufto oo isdhaafsado xaafidku marka wuxuu leeyahay ma in la tufo waa qayb ka ah min macna almadmada adilo badan banu u keensadaa annaga laakiin shaaci waxaan leenahay haddaad tufta iyo haddaad laqda iyo intu waa isku mid xataa intaan afka geliyo ku hayo xataa waa waa okay baan leenahay marka waa tafsiilaad aan nasku tusaynin baan ku mashquullay falyajcal fii anfihi maaan uma liyantair xagga xukumka horta intaana gaahin xukmulmadmad walistinshaaq horta aaaarta ku timid aanu dhammayno xadiikan waad ogtihiin cumdaha waad ogtihiin ziyaada la socota halkan xadiikan ida stajmara axadukum falyastamir witran falyuutir riwaayadii waida tawada axadukum falyajcal fii anfihi maaan uma liyantair waida stayqada axadukum min manaamihi falaa yudkhil yadahu fi linaay xata yaqsilahumaa alaaan fainahu laa yadri ayna baatat yaduhu minhu intaasaa la socota cumdaha lafdigaa dambe waa xadiid kaloo madax bannaan bukhaari baa isku qabta muslim waa kuu tafsiilinaya wixii nabigu israaciyey waa la israacin wuxuu kala goy walba sidiisa alimaam bukhaari laakiin wuxuu leeyahay qaacida isaga gooni ah xadiidku hadduu isku sanad ku yimaado ida اtaxada sanad اlxadiiثayn laba xadiiث oo kala socota isku sanad noqday isku xugun bayna ka hadlayan isku siyaaq jacalahum xadiian waaxidan xadiikaas wada stayqada axadukum min nawmihi falaa yudkhil yadahu qabla an yaqsilahuma fainahu laa yadri ayna baati yaduhu minhu iyo xadiikan hadda aynahayna waa isku sanad kulligood waa can abi zinaad can اlacraj can abi hurayra isku sanad wey laba xadiid isku sanad xaggana isku siyaaqo isku macna ka hadlaya wuxuu ka soo qaadaa yajcalhumaa xadiiثa waaxida saasuu dhaqankaasu yaqaana qaacida labaadna wuu leeyahay hal xadiid ayaa laba xugumoo kala duwan ka hadla uu kala goynaya waida اجtamala اxadiiثu calى xukmayni mustaqilayni jacalahumaa xadiiثayni lanna isagu waa faqiih muxadis wuxuu rabaa inuu axkaamta tafriiciyo oo uu beekhaamiyo uu qaybinaya laba xadiina wuu isu keeni oo wuu isku qabanaya wuu isku tolhayaa hal xadiina wuu kala goynayaa ayb taqdiic buu ku samaynaya dhaqankaasuu le marka saasuu u yeelay xadani maxamed bn raafic annaysaabuuri xadana cabdurazaq bn hamama sancaani almihim xadiidka ama isu keen ama kalago qaacidat naqli bilmacna shardi bay leed in badanna waan ka hadlay anlaa tuhayir almacna ama hayrkaaga ka soo guuri ama nabiga ka soo guuri ama saxaabi ka soo guuri hadalka markaad ku tasarufayso eed amaad kala gogoyn ama aad isku xidhi waxaa shardi ah manihiisa asalka inuusan isbedelin manihiisa asalka inuusan isbedelin macnihii ninkii lahaa u jeeday haddaad badasho markaa muxarif baa tahay taqdiim iyo takhiir ku samayso ama taqdiic ama isku xidhid wax walba samey ku taalla in lam yataayar ilmacna falaa ba'sa ahli cilm wax khilaafan hawsha anigu kuma ogin sideeduba sheekhuislaam baana ka hadlay kitaabkiisa alradd cala subki fii masala tacliiq اalaq iyo meelo kale kaga hadlay haddii laakiin macnuhu isbadelo hiya almushkila leanna marka maxaa tahay muxarif ee ma tihid mukhtasirna ma tihid mulakhisna ma tihid tartiibiyana ma tihid waxaa weeye wax bedela markaa tahay laakiin inaad wax hormarayso ama dib marayso ama kala goyso ceeb maha cinda ahlicilmi laakiin waxaa ceeba in macnihii aad bedesho markaasna waxaad loo baahan yahay inaad khabiir ku tahay luqada carbeed erayga macnaha bedeli kara aadan goynin ka helaan kara aad iska ilaaliso si fiican wax u cabirto sida xaafidkaoo kale xaafid ibn xajar min min muqadimati kitaabihi ilaa aakhiri kitaabihi waa naqli socda hal naqli oo xarfina ku arki mayse laa yuujad waa taxaddaa in la helo qaala alkhaaabiyu shuqul xuruuftiisa kuma laha isagaa tacbiirsanaya qaala nawowiyu nin walba wax ka soo guuriyo wuxuu isticmaalaa talkhiis riwaaya bilmacnaa waxaa laga yaaba safxad dhan oo xagga jaduu soo qaado inuu soo hormariyo tukaa dhexda u geliyo hadal horreeye mid kale oo ku kabo macaanihii ninkii lahaa mid ka fiican ka soo saaraya isagoo awooddaasuu lahaa wadaadkii cabiray macno ka fiican oo kuu u jeeday ah yuu ka soo saaraya markuu sabkiye siyaaqeey risaalo dhan ou leeya kaga hadlay culummada ma loo istaagi waalidiinta iyo dadka la karaamaynayo oo mujalad eh, boqol beej ku dhow laba beej buu ku khulaaseeyey laba beej buu iyada dhan ku khulaaseeyey nin bidlaaniyad iyo hadana radiyey xaggana waa radiyey waana khulaaseeyey iyada dhamayd marka waa awood gooni oo la barto wey ayib awoodda waxaad ku baranaysaa kutubta yararka intii la qaada ba inaad ikhtisaarin karto kitaabka madmuunkiisa wax ku jiro o dhan inaad ururin kartood fahamta kadibna aad adugu ku qorto bicibaarata lasku day waaga dambe malakaad yeelanaysa fi talkhiisi wاlikhtisaar xadaثna axmed raafic an naysabur xadana cabdالrazaq bn hamam abu bakr akhbarna macmaru macmaru can hamaam bn munabihin qaala waynu soo maray ariiqan dhowr goore hada ma xadaثana abu hurayra kani waa axaadiistuu noo sheegay abu hurera xaggeen yuu nooga tabiyey can muxamadin rasuuli lahi sal lay slam rasuulka ilahi buu nooga tabiyey wuxuu sheegay abu hurayre axaadiituu sheegay minha uu ka yahay wa qaala rasul lahi sal lay slam saxiifo dhan oo hamaam munabih uu wariyo uu ka wariy can hurayra can u qoray kitaab dhan weeye kitaabkaa markay xufaaddu rabaan marka inay xadiid gooniha ka soo guursadaan waa inay siday ahayd u keenaan inay wax ka gooyana ay kuu tilmaamaan sida hadda u yeelay muslim u yeelayo kale wqaala rasul sl slm ida tawada'a axadukum midkiin hadduu weyse qaadanayo falyastanshik ha sandaarsado bimankhirayhi sankalabadiisa dul min almaai biyaha xaggooda uma liyantatir biyahaas ka soo daadiyo fiif ha yidhaahdo mankhiraynkuma sankoo dhan baa loo jeedaa oo min baab atacbiir bilbacdi awlju wairaadat lkuliba min shay labadoo dul baa loo jeeda oo sanko dhan looma jeedo ayb labadaba waa la sheegay laakiin huna sawaabku tiora cadaynaysa falyajcal fii anfihi maa uma baad soo marteen xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu calaa maalikin sidaasuu marka markuu maalig u baahda muslim ku wariyaa ayb meelo yaryarba mooye waan soo marray hadda marod baan soo marin qara'tu calaa maalikin can ibni shaab azuhri maalik bnu anas weeye hadda can abi idriis alkhawlani caabdullahi bni camrin can abi hurta radi allahu tacaala canhu qaal ana rasul lah sal slam qaala man tawada'a ruuxii weyse qaata falyastanfir hasan daarsado weysada wejigun yaan laga bilaabayn horta bal soo faraxalo oo sandaarso oo luqluqo waman istajmara ninka dhagax ku isiisanayana falyuutirtira isdheer ha ka dhigo xadaana saciid mansuur abu cumaan qaala xadaana xasan ibn ibraahim xadaana yunis bn yaziid alayli xa waxadaana xarmalat bnu yaxya tujiibi ahbarani ibn wahab cabdullah ahbaranii yunis marka xasan ibn ibraahim iyo ibnu wahaba hadda ismutaabacaynaya fii yunis can ibni shaabin ahbarnii abu dris alkhawlaani anahu samic abaa hurayrata riwaayadda faaida kujiso maaragtay ibnu shaab ahbarnii abu dris buu yidhi abu drisna muxuu yidhi samictu abaa hurayrata wa abaa saciidin alkhudriyaan maqlay yaquul labadaa saxaabi oo leh qaala rasul lah sl lay slam fadakara wuxuu sheegay bimilihi xadiidkii hore soo hormaro oo kaleu sheegay xadaanii bishr ibn اlxakm alcabdiyu xadaana cabdاlcaziiz yacni adarawardiyu cabdilcaziz ibn maxamed adarawardi oo nin saduuqa an ibn haad bnhaad wayna soo maray yiid yiid bn cabdlahi bn usaama bn haad awowgii labaad baa loo tirinaya an muxamed ibrahim ataymi an ciisa bn طalxata bn cubaydilah can abi hurata radi allahu tacaala can ana nebi sal slam qaal ida stayqada axadukum midkiin hadduu ka kaco min manaami hurdadiisii falyastanir ha sandaarsado alaa maraatin saddex goor faina hayaanku yabiitu wuxuu baryaa calaa khayaashiimihi sambacaraarkiisa sambacaraar ku fadhiisanay halkaasuu degaya idan fuqahadu waxay isku khilaafeen muxadisiintu ma calaa xaqiiqatihiba oo shaydaan miyaa halkaa habeenka ka fadhiisanaya mise waxaa loo jeeda shaydaan waa qashin waa gudaafad meelaha usgago asaguna sidiisuba aanaysa daksi weeye sankuna haddee waxaa balqan iyo diif iyo ku jiro halkaas marka degaya waa buulkiis idan ma isticaare iyo kinaaya ku jirto ah meeshaa qashinka waxay aana u tahay inuu dego ninkii wax qashimaysan jiray ee shayaan ahaa mise asagaaba kuumbuursanayo fadhiisanaya fa ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dami labadaa macnaba waa la sheegay hadday sidaa tahay oo leeya shayaan baa halkaa fadhiisanaya ishkaal baa imanaya ishkaalka imanaya waxaa weeye nusuus badan baa sheegtay ninkii guriga ama habeenkii markuu tago bisan ku gala adkaar akhrista xirsi xidha inuu shaydaan ka badbaadaya ilaa waagu uu bariyo marka wadaadda waxaa lagu jamcinayaa shaydaankii qalbiga kaa fadhiisan laha ee ku waswaasin lahaa adkaarta iyo xirsigaasa kaaga filan laakiin halkanuu fadhiisanaya hadhow markaad soo kacdana wuxuu u degayaa qalbiga suu kuu waswaasiyo ayib nimanna waxay le maya way kala duwan tahay xadiidkan wuxuu khuseeyaa ninka aan akhrisanin adkaartii iyo xirsi xidhka halmaama ninkaasu halkan ka fadhiisanaya saasay ku fiicantahi in la yidhaahdo ayib xadana isxaaq ibrahim wmuxamed bnu raaficin qaala bnu raafic xadana cabdurasaaq ahbarana ibnu jurayj ahbarana abu zubayr muxamed annahu samica jaabir bn cabdillahi alansaariya yaquulu asagoo le qaala rasul lah sal ly slam ida stajmara axadukum midkiin hadduu dhagax ku isjeysanayo cafan falyuutir tira isdheer ha ka dhigo axaadiista hadda way masalada istijmaarku waa iman doontaa iyadu istinjada in biyo lagu isjeysana waa khayr iyo wanaag dhagaxa iyo tiishka iyo wixii qoryahana iyaguna waa wanaag oo dhib ma hadii haddii dhagax iyo tiish wax la isticmaalahayana saddex tiraas dheer baa laga dhigoo saddex iyo wixii ka badana waxaa inoo soo hadhay haddii biyo la isticmaalana waxaa weeye hadda waxbaa laguu qadarima inta aad malaysay inaad najaasadii meesha ka dhaqda unbaad isticmaalaysa adoon biyihii ku israafina ku xadgudbayni waxaa ii soo hadhay istinshaaka iyo sandaarsiga sandaarsiga iyo luqluqashada luqluqashadu iyo sandaarsigu cindanaa haddaan shaaficiyana intii nagu raacda waa sunno marka la qabaysanayana waa sunno oo janaab laga qabaysanayo haddii la weysanayana waa sunno bidaliil qur ma sheegin nabiguna saxaabo badan markuu weysada u tilmaamay wuxuu ku yidhi tawada kamaa amaraka allahu wuxuu ku ixaalay oo ku xawilay nabigu aayadda qur-aanka ahayd aayadda inta lagu sheegayna waa aqalu maa yujzu min alwuduu waxa ugu yira weyse ay ku gudayso weeye afartaa xubnood in la dhaqo wixii ka dheeraad ah waxaa weeye iska sunna halkaas anagu la maray wadaaddo kale waxay leeyihiin luqluqashadu iyo sandaarsugu weysada waa waajib iyo qabayskaba maxaa yeele nabigaa ummadda amray amarkuna asal waa in lagu xambaaro wujuub lagu xambaaro ilaa daliil saarif aan hayno la helo daliilla leexiyana ma hayna yidhaahdeen ayaduna ma sarfin karto maxaa yeeley waa ziyaado xadiidku ziyaado la yimid waajibaadka shareecadu ay sheegtay qur uu sheegay nabiguna uu ka dabageeyey waajibaad kale oo nabigu yidhi wuxuu qur xarimay iyo waxaan xarimay waa isku mid ha qaadina bay la mid tahay salaatljanaasa laguma sheegin kitaabka qur soo sidaa maaha wujuubkeeda daayib allahumma haddaad aayadda walaa tusalli aad keentaan taas waa laga reebaa nabiga inay waajibtama laidiin sheegay sunnadaa lagu sheegay inay waajib tahay wujuubaad farabadan baa jira amwaasha zaka waxaan ahayno waajibaa jira adugu marka nimanka halkaasay mareen nimanna waxay aan kala qaadno oo weysada iyo qabayska hala kala qaado sandaarsigu iyo luqluqashadu waa waajib fi lwuduu waajibse ma aha fi lqusli nin iyo weysaba waa waajibayaan iyo nin kala qaada oo yidhaahda qabayska ma waajibaan waxay waajibaan fi lwuduu iyo niman sii kala qaada labadoodan oo yidhaahda sandaarsigu ama istinshaaq iyo madmadu kala culus yihiine istinshaaqa waajiba fi lwuduu luqluqashaduna waa sunno sida daahirka daahir nusuus waxaa weeye sandaarsigu iyo luqluqashaduba weysadu inay waajib tahay bay nusuusta u badan yihiin ay nusuusta u badan yihiin marka saad weyso aan muran lahayn u weyse qaadata sidaaduba ilwaaa laga yaaba intaad weysaysato in lagu yihado weysadaada ma asixin waajib baad ka tagtay calaa ra'yin markaad rabto marka inaad weyse qaato weyse aan muran lahayn bismillaahi ku bilow bismi illaahi araxmaan araxiim bismillaahi ku weyse qaado horta bisinka qabo ila niman baa waxay qabaan bilaa bisin weyse ama asaxayso axaadiid bayna u daliishan sunankaad ku soo marteen bisinka ku bilow kadibna faraxalo kadibna luqluqo oo sandaarso kadib wejiga saddex goor maydh gacmaha ilaa jiqilka maydh madaxa wada masax lugahana saddex goor dhaq weysadaa waa bilitifaaq inay saxiixa tahay weysadii inta aan oofsanin muran baa ka taga inay asaxday ya dhegihii madaxay la socdaan aludunaanu min ara'si waxaa weeye suurakaad ku soo marteene ilaaha inoo dambaysa dhagaha dhaguhu way iman doonaan insha allahu tacaala dhaguhu waxay ka tirsan yihiin madaxa ayadoo sidaa tahay waa xukuma bacdan marna madaxay ka tirsan yihiin marna wejigay ka tirsan yihiin marka baabulxaj walcumra la joogo ragga maxaa madaxa ma qarin karaan susaa lama madaxa ma asuri kartaan ilaa ad ka xalaalowdaan ayb dhagaha laakiin ayagu waa la qarin karaa qabow hadduu kaaga dha intan dhagaha iyo wejiga waad qarsan kartaa madaxa laakiin waa inaad bannaanka soo dhigto marka aludunaanu min alwajhi fii baabi alxaji walcumra wahumaa min ara'si fii baab alwuduu markaad saa u mariso madaxa iyaa dhagaha kusii leexinaysaa somalia ad bay u yaqaanaan intay juqla siiya suulkana ac lagu siiya waa taqaana sooma xisaabta saasaa la iskugu dhuftaa waad garanaysaan meel kayuna kaga hadalla insha allah ayib yaa maxaa tidhi weysada bilaa muran la'aan asaxaysaan iyaasinoo kuu sheegay maxaa muranka ku daba dhiga adugu bisinka haddaad halmaanto weysadaadi ma asixin weyda haddaa odhanaya maxaa yaele camal aan bisin loo qabanay see ku soconaya ilaahay u cusko u qabo waad ifaantaan u malaynaya ayib xaggeen marayay baabu wujuubi qusli rajlayni bikamaalihima inta aan kaga tagna marka sandaarsi iyo iyo luqluqasho baabu wujuubi qusli rijlayni marka dhagax lagu isjiidsanayo shardi maa in biyo la waayo tuubadoo qulquli ayaad isticmaali kartaa tuubadoo qulqulaysa ayaad soo e, tiishka iyo qoryaha iyo dhagaxa isticmaali karta bacdu saxaabana waxay dhihi jireenba biyo waxaa ku isiisa dumar raggu howlaha looguma matalagelinba xudayfa ka mida xudayfa wuxuu odhan jira markaan anugu amminka biya ku ishaysanayo ma haweeney baan ahay dhagaxa iyo geedaha iyo qoryahaasay isticmaali jireen marka in in laysku darana way fiicantao dhib ma laha intaad marka hore iskaga tirtirto iska ingijisa waxa biyaha raaci waa khayr haddaad midkood ku gaabsatana way bannaantahay biyahoo buuxood garba joogto iyo tubadoo socoto waad isticmaali kartaa tiishka iyo iyo qoryaha iyo dhagax waad isticmaali karta xadaanaa haaruun ibnu saciid alayliy wa abuaahir abu aahirna waa axmed ibn camr waaxmed ibnu ciisa qaaluu jamaacadaasi waxay yidhahdeen ahbarna cabdullahi bn wahab can mahrab bn cabdilaahi alashaj can abii aabbihi oo bukayr ah bukayr bn cabdillahi alashaj can saalim saalim mawla shadaan nin magacyo badan weeye saalim nin aadu magacyo badan weeye wuuna iman doonaa dhowr magac baa loo tiirin doonaa magaciisu sawaabkaana waa saalim bn cabdillaah saalim bn cabdillaah laakiin mawlaha loo tiirin doonaa dhowr magac ku iman doona waad arki doontaan can saalim mawla shadaad ibn اlhaad shadaad ibn haad ninki loodhan jiray mawlihiisi wey qaala wuxuu uhi wadaadka saalima dakhaltu calىa caaisha hooyadeen baan u galay um zawji nabiy nabiga xaaskiisa ay sal اllahu alيh ali wasalam yowma maalinkii tuwafiya la oofsado uu xijaabtay sacd bnu abi waqaas saxaabigaa maalinkuu geeriyooday ayaan hooyadeen caaisha booqdan u tegay buuri radi allahu tacaala canha fadakhala waxaa soo galay cabduraxmaan abi bakar oo caaisho walaalkeed ah fatawadaa waa weyse qaatay cindaha cinda caaisha cabdiraxmaan baa meel hooyadan u dhowbu weyse ku bilaabay markaas waxay aragtay weysadii inuusan say rabta u weyse qaadanayn fa qaala waxay tidhi yaa cabdiraxmaan walaalow asbiqi lwuduu'a weysada ku xeeldheerow weysada sug fa innii samictu rasuula sal slam yaquul rasuulka ilaahi walabaan maqlay waylun lilcaqaab hoog iyo ayaandarra u ahaatay cidhbo min annaari naar oga hoog iyo ayaandarra acqaab waa jamcu caqibin boqonta iyo maya gumadda adinka cidhibta intuba waa la yidhaahdaa wayo lilcaraaqiib oo jamcu curquuba oo seedaa togan ee taqaanaan ah ayaa iman doonta waxaa loo jeedaa uun adinkaa dhane wixii anqaba ka hooseeya ah baa loo jeedaa marka ummuna caaisha maxay intan u keentay haddii cidhib la dhaqi waayo lagu naargalayo hee weji la hagaajin waayena waa lagu naargeli weye gacan la habeen waayena waa lagu naargeli waa isku mid haddii xubin laguu sheego xubin kale waa lamid wey mid walba leenna waa rukni asaasia fi lwudu waylun lilcaqaab waylun halaag iyo ayaandara u ahaatay lilcaqaabi cidhbaha aan la maydhin idan haddii cidhibtaada la cadaabaan adna waa lagu cadaabaya ayib ninku hadduu yahay islaanay gacantaadii baan furay minhaaj maxaad ku ya ayadaa furmaysa heblaay wuxuu ihi may maqlaysaa gacantaada way furan tahay way furan idan maa laa yatajaza'u fi xukmi bacdihi ka xukmi kullihi waa israacaysaa wey ayib haddii marka xubin lagaa cadaabo waxaa weeye hawsha qaacidada iska ogaada maa laa yatabacad haddii qayb ka ah la sheego inta kale waa raacaysaa ma kala hadhaan ma kala hadhaan haddii marka aad ciribtaada la cadaadna waad cadaaban tahay wey xadaanii xarmalة bnu yaxya qaala xadaana bnu wahb bn cabdالlah ahbarna xaywة bnu shurيx ahbarni moxamed cabdiraxmaan ana aba cabdilaahi mawla shadaad ana aba cabdilahi waa kuma hadda waa saalimkii ninkii saalim haddaan kula magacyo badan yahan aan isbadan yahay ninkii wey ana aba cabdlaahi cabdilaahi cafwan mawla shadaad bn haad ah xadaa wuxuu u sheegay wadaadka moxamed cabdiraxmaan ah annahu dakhala calaa caaisha caaisha inuu galay fadakara wuxuu sheegay canha can caaishu ka tabiya xadiidkii weeye fadakara alxadiia canha can caaisha can الnabiyi bimili bimili xadiiث الsaabiq waxadadanii maxamed bn xaatim waa abu macn الraqaashiy zayd ibnu yaziid baa magaciisa la yidhahdaa abu macninkaas zayd ibnu yaziid qaala labadaa wadaad waxay yidhaahdeen xadaana cumar ibnu yunis xadaana cikrimat bn camaar alcijli cikrima bn camaar alcijli waa nin taabici ah taabici min sagaar xadiiu weli aan sunanka ku maray oo hirmaas uu ka warin jiray ayb xadani axmed kaiir aطaa'i asna waa taabici kale qaala wuxuu ihi xadaanii aw mase xadaana ma keligii baa qaatay mise waa la qaatay xadaana abu salamata bn cabdiraxmaan waa taabici kale xadaana salim mawla almahriyi waa ninkii hadda abu cabdilaahi ah ama salim mawla shadaad milhaad ninkii wey qaala wuxuu ihi wadaadkaas waa afar taabici baa isdaba taag mise waa shanba way ku badanta laaaifta muslim dhowr goorna waynu soo marray qaala kharajtu ana anigaa baxay bui waa cabduraxmaan ibn abi bakar baa baxnay xaggeed u baxday inood raacdeen fii janaasati sacdin waqaas azuhri saxaabiga janaasadiisii baanu raacnay fa mararnaa waxaanu soo marray waxaanu marray calaa baabi xujarti caaisha hooyadan caaisha gurigeedii albaabkiisii baanu marray fakra wuxuu sheegay canha ay farawa canha can اnabiy buu ka wariyey bimilihi cabdiramaan ba marka agteeda ku weyse qaatay weysadiisii bay qoonsatay waatay la hadashay tiro weysada hagaaji xadiidka aad soo marteen buu ujeeda xadaanii salmt bn shabiib almarwasi xadaana xasan bn acyan xadaana fulix bn sulaymaan buu ujeedaa xadaanii nucaym bn cabdilah can salim mawla bni mawla bni shadaad ibn اlhaad baana ii qoran ibni ba meesha igu jirta bacdunuskana iblid way goynayaan dhibsa ma ninka adugu aad mawlahaada ood abaal ku leed ood xoraysay aabbihi aad xoraysay wiilkaaduna waa mawlihiisi wiilkaaduna mawli u noqonaya aabbahan adagana waad isu tirin kartaa wiilkaadana waa loo tirin karaa dhibba ma laha can saalim mawla almahriyi waad soo marteen saalim waxaan kaloo soo mawla shadaad ibn lahaad waxaan soo marnay saalim ay cafwan abu cabdillaah oo mawla shadaad ibn lahaad baynu soo marray ayib qaala wuxu wadaadka kuntu ana maca caaisha anigaa caaisha la joogay fadakara canha buu sheegay can nabi bimilihi xadiidka ad soo marteen oo kale xadaanii zuhay bn xarbin qaala xadaana jibn cabdilxamiid xadaana afwan xa sanad labaad waxadaana isxaaq ibn ibrahim ibn rahuya weeye ahbarna jariir ibn cabdilxamiid can mansuur marka isxaaq iyo zuhayr kilaahumaa can jariir can mansuur ibn can hilaal ibni yasaafin can abi yaxya alacraj wuu iman doonaa acraj inuu raacin doono riwaayo kale magaciisana waxaa loo yaqaanaa mistac mistac baa la yidhahdaa bisaad nimanna waxay dhahan maya waa ziyaad alacraj ziyaad baa magaciisa la yidhahda eemaya misdac baa le bisaadi baa la yidhahdaa waa la sheegaa wuxuu caan ku yahay bikunyatihi abi yaxya alacraj can cabdillaahi bni camr bni caas saxaabiga waanu soo marray axaadiidiisa imise ahayd laba boqol iyo labaha dhihina soddon iyo toddoba xadiis soddon laba boqol iyo labo cbdullahi bni cumar weeye asagoo soddon iyo toddoba xadiis muslim daa'ifkuuna ku geeriyooday saxaabigu taariikhdu markay lixdan iyo shantii jirada waad garanaysa qaala rajacnaa maca rasuulilah rasuulka ilaahi baan la hawshaasi rasuulka ilahi baan min makataan ka soo laabay ila almadiina waxay unku suurageli kartaa in uu yahay xajat ulwadaac safarkan safarka nabigu uu raacay abdullahi bni camr bni ee uu ka soo laabtay mako ila almadiina ama waa cumrat alqada ee dambe ilxuu islaam waad garanaysaan bacda sulxi xudaybiya buu islaamay ama hijrada aandhaho hadduu doono horaan baa ka islaamee xilliguu marka nabiga la safraaye uu raaci karo waa cumrat alqadaa ama waa xajat alwadaac weeye safarihii keliya qaswiga lama odhan karo maka baan ka laabano madiina u laabanay baa leeh marka macnahaas way tilmaameen xufaadu min makataanu nabiga kala soo laabana ila madiinati madiinaan u laabana xataa idaa kunnaa markaanu ahayn bimaain bi aanu marayno biariiqi waddada makiya madiina udhexaysa ku yaalla tacajala waxaa degdega qowmun qolyaa waxay dedegeen cinda alcasri casarkadkiisay degdegeenoo waxay dhaamay salaadu idin dhaaftaa mise weysadan biyahan bay boobeen fatawada' way weyse qaateen wahum cijaanu iyagoo degdegaya wahum khidaabun jamcu cajlaan kaadbaan oo khiaab lagu jamciyo kale dhib mal tacajala qowmu qolyaa degdegay cinda alcasri casarka agtiisay ku degdegeen weysay ku degdegeen wey ama salaad bay u degdegeen fatawadu weyse qaateen wahum ciija iyagoo degdegaya ilayhim annagi qolyihii kasii horreeye weeye ee saxaabadii kale socday buu u jeedaa dibbay iyagu ka yimaadeen asaga iyo saxaabadii kale iyo subanuhuba faintahaynaa ilayhim baan soo gaadhay nimankii degdega weysada boobay ama salaadda u degdegay wa acqaabuhum ayagoo gomadahoodu gomadahoodu addimadoodu taluuxu ay ifayso lam yamasaha almaau biyo usan taabanin yaani aan la dhaqin wey bowsan la bobsi maxaa ku taqaanaa meeshan boqonta gees iyo meel gacanta gaadhsiinaynin oo gacantu ka boodi waliba dadka lagahoodu ay qallabsan yihiin ay godadka leeyihiin ee seedaha leh halis weeye ninka lugtiisa buuxdaa roon ee lagu haburbuuran ka asagu kama qarsoonto lam yamasaha almaau biyo aysan taabanin faqaala rasu rasuulka wuxuu yidhi waylun lilcaqaabi min annaari asbiqu lwuduu'a waylun lilcaqaab cidhba ayaankood baa galay min annaari naar oga ayaan ah asbiquu ku xeeldheeraada ama bajiya alwuduu'a weysada saxaabay weysada waxaa weeye sabc weysaysta lugahana hobsada maxaa yeele weysada lugaha waxaa loo maagaya waa inta badan meesha caddaatee gacantu aysan qabanin laga boodo wey ayib hurayda yararkaad arkaysa iyagoo xidhibtu ay muuqato oo boodhka ay ku soceen habaas ku yaallo weli ayb marka nabigu hawshu waa ka degey taa maxay daliil u tahay meesha raafidaa ku gacan gashay imaamiyo waxbaa la masaxahayaa gacan baa la marinhayaa maydhiddii baaba laysku haystaaba dhaqiddii la dhaqahayay yaaba haddaadan biyaha sibax uda gaadhsiinin yaad ku naargelaysa xadana abubakr bn abi shaybat qal xadana wakiic can sufyaan athawri abi cabdilah xaa waxadana ibn musanna wabnu bashaarin qaala labadaa wad ayaguna xadana maxamed jacfar gundar qaala xadana shucba kilaahumaa shucbiya sufyaan xadiidkay sufyaan iyo shucba isku raacaan xadiid qiimo badan weeye kilaahumaa sufyaan iyo shucba can mansuur bihada اlsnaadi mansuur muctamirkii hore jariir bay mutaabacaynayaan marka iyagu sufyaan iyo shucba jariir bay raacahayaan waa ujeedaan walaysa fii xadiii shucba xadiika shucba kuma jiro asbiqu lwuduua wuxuu ku gaabsaday waylun lilcaqaabi min annaar xadiika sufyaan baa wata wey wa fii xadiiihi xadiikii shucba waxaa ku jira an abi acraj cafwan can abi yaxya alacraj baa ku jira wey can abi yaxya alacraj baa asagu markaa uu odhanaya ila maxaa kii hore muxuu ahaa mansuur can hilaam iyo saafin can abi yaxya bay ku gaabsadeen jariir iyo sufyaanba can abi yaxya bay yidhahdeen wey laakiin shucba wuxuu ku daray laqabkiisii can abi yaxya alacraj intaasuu ka rabaa imaamku xadana eh, shaybaan bn faruuq waa abu kamil aljaxdari magacii baa tidhahdeen fudayl bn xusayn mise waa xusein bn fudayl fudayl bn xusein wey jamiican si wada jira can abi cawaanata wadaax qaala abu kaamil wuxuu yidhi xadaana abu cawaana abu kaamil baa yidhi shaybaanna can abi cawaanood ku gaabsaday can abi bishrin wasmuhu jacfar ibnu iyaas jacfar ibnu iyaas baa layihahdaa jacfar ibn abi waxshina waa la iska yidhahdaa can yuusufa bna maahika can cabdillaahi bni camni caasin qaala takhalafa cana الnabiy nabigaa naga dib maray fii safarin socdaal saafarnaahu aanu socdaalloo safaray yani nabigu dhaqan buu ulaha inuu dambeeyo oo dhaqaaqi waay soo hawadayo u gaadid celiyo u sheekeeyo gacanta qabto adoo mas-uula iska dhaqaaq oo halagu daba yaaco oo dadku ha waa khalad ninkii horbaxyan ha horbaxyo ha ordo adugu maxasta iyo waayeelka dhaqaaqi waaye kay hashu ka habsoonta iyo dadkaasoo dhan maxaa wey soo qaaddaa lagaa rabaa fa adrakana wuuna soo nabigu waqad xadara salaat اlcasri iyadoo salaadda casr ay gashay buuna soo gaadhay fajacalna waxaanu gudagallay namsaxu inaan dhaqayno calaa arjulina lugaha annaga aan dhaqayno fanaadaa namsaxuna wa naqsilu bidaliil adilada kale ee aad soo marteen carra ka waagahayd fanaadaa wa waa dhaq waylun lilacqaabi min ayaan daro waxay u ahaatay cidhbo iyo lagu aan la maynin naar baan ogaayaan xadaana cabdiraxmaan bn salaam aljumaxiyu asraacina waa riwaayad isku mid eh soo baabka ma gaari karo xadaana rabiic yacni ibna muslimin buu u jeedaa can muxamed wahw bnu ziyaad maxamed bnu ziyaad inaanan soo celcelin bay la tawaakuma ninkaan maxamed bnu ziyaad albasri ninkaan odhan jirna waa xamaad وأثبت الناس في ثابت وفي محمد بن زياد البسر وفي عمارة بن أبي عمار وفي علي, علي بن زيد بن جدعان ninkii wey wadaadku can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nabi sal slam ra'aa rajulan buu nabigu arkay u fiirsa ninkan lam yaksil caqibayhi lam yamasaha inay saa tahay ogow lam yaksil aan dhaqin caqibayhi labada cidhbood aan maydhin faqaala wuxuu ihi weylu lcaqaabi min annar subanaha sidaa yidhi xadana qutaybatu ibnu saciid abu raja albaqlani wa abu bakr abi shaybata abu quraybin muxamed bn cala soo ma ahayn qaalu xadna wakiic can shucbata can maxamed ziyad can abi hurata radi allahu tacaala canhu anahu ra'aa wuxuu arkay abu hurayra wuxuu arkay qowman qolyo yatawada'uuna ka weyse qaadanaya min almidharati baafkii ama darkii laga weysaysanayey midharadu masaajidka nabiga waagi dambe loo sameeyey qabaal wey ama suur dheer suuriya qabaal maxaa udhexayso ma kala taqaanaan ayib marka fongoraan loo samayn biyaha intii lagu soo shubo laga weysay sida toobadii loo samayn jiray ninkii gacanta darsan kara intuu soo farxashu gacanta darsan jiray yatawada'uuna ka weyse qadeen min almidharati qabaalka ama suurti biyaha ahayd faqaala wuxuu yidhi saxaabigu asbiquu lwuduu'a muslimiin weysada dhammaystira ku xeeldheerad huna waxaa loo jeeda la dhammaystiro maxaa yeelon saa idiin ilaahay muslimiinay fa innii samictu abalqaasima waxaan maqlay nabigi muxamed alayh salaat wasalaam yaquul isagoo leh waylu lilcaraaqiibi samictu abalqaasimi abalqaasima baa fiican ya saasaan u malaynaya hmm? alaa ku jirta miya waayahay fainii samictu abalqaasimi baan maqlay yaquul isagoo leh waylu lilcaraaqiibi caraaqiib waa jamc curquub waana boqonta boqonta ma la yaqaanaa meesha margiga seedan seedan dambe aduu seedda ma lihid ya fayl miyaa la yihahdaa fayshushub way koraysaaye faysha lugtana waa la yidhahdaa halkaa dambe ee misigta korena waa la yidhaahdaaye dhib ma laha boqonta waa lugtan seedaas seedaa togan baan u jeedna weylun ayaan darro waxay u aatay cadaab lilcaraaqiibi boqnaha iyo seedaha la dhaqin min annaari naartooga cadaaba ayib ama hoogaya ayaan darro ah xadadani zayd bn xarbin xadana jabir bn abdilxamiid can sayd abi saalixin can abi abu saalix dakwana samaan can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal l slam weylun lilacqaabi min annaari wallahu subxana wa tacala aclam